bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul ee uu lahaa ashaykh alcalaama moxamed bn saalix alcuthaymiin raximah اllah alkalaam cilmigii ayaan ka soo baxnay halkan wuxuu ka gelayaa mabxaثu اlkalaam kalaamka waxaa la yidhaahdo kalaamku marka marna si waxaa loo daraaseeyaa naxwo ahaan marna si balaaqa ahaan baa loo daraaseeyaa labadiiba isugu kaa dhex darayaa halkaan hadda iyadoo isagoo yacni naxwo ahaan tarkiibkiisa naxwiga iyo yacni balaaqa ahaan kalaam waxa la yidhaahdo meelo ayaa laga yaabaa marka usuulku waxa uu uga baahan yahay aad uma badna meelo yar unba uga baahnaan doonaa waxaan aan ka hadlayno ou ka hadlayo in allahu tacaala kadibna wuu ka baxayaa ayb marka waxaa kala duwan kalaamka kalaam ahaan in loo daraaseeyo iyo waxaa kala duwan alfaadda dalaaladeeda alfaadda dalaaladeeda waa muhim hadday noqon lahayd alfaadda xuruuf hadday noqon lahayd xuruufta xuruufta jarka macaanideeda iyo axkaam baa ku xirnaan karto alfaadda min xaysu alcumuumu waalkhusuusu alfaadda cumuumka ku tusayso kuwa khusuuska ku tusaayo kuwa iطlaaqa laga fahmaayo kuwa taqyiidka wax lagu qaydo waxaasoo dhan marka iyadu waxay tahay cilmigan waa loo aadaa loogu baahan yahay laakiin ka kalaam waa ism ismi ficli xaraf waxay waxay iska koobmaa khabar iyo inshaaba u kala baxaa wax saa u sii weyn marka ugama xirin hadda meeshaan ayb waxa uu yidhi mu mu'alifku raximahullah alkalaamu alkalaamu kalaamka luqatan xagga luqada allafdu weeyaan dhawaaq almowduucu la dejiyey limacnan macno loo dejiyey kalaamku waa lafdi macno loo dejiyey lafdi marka uu leeyahay ishaarada ayaa ku baxday oo ishaaradu kalaam lama yidhaahdo almawduucu limacnanna waxa ay tahay macno loo dejiyeyoo hadalkii muhmalka ahaa ayaa ku baxay hadalka muhmalka ah baa ku baxay oo aan wax macnaha aan isaga markaa loo dejinin ayb cagga luqa ahaana kalaamku sidaa uu u yahay wasilaaxan xagga istilaaxana allafdu weeyaan lafdi almufiidu wax faa'iideeyo milu allaahu rabbunaa wa muxamedun nebiyunaa oo kale waa lafdi almufiidu wax faa'iideeyo marka lafdigii ishaaradii baa ku baxda almufiiduna kaan wax faa'iideynaynin baa ku baxa sida ajruumiga inuu yidhaahdo alkalaamu huwa allafdu almurakabu almurakab wuxuu kaga kaaftoomayaa almufiid ayuu kaga kaaftoomayaa maadaama waxaa yeele waxa mufiidkaa ah waa inay murakab ahaadaan baa qasab milu allaahu rabbunaa wa muxamedu nabiyunaa wa tusaale waana dhawaaq mufiidna waa tahay waxbay faa'iideynayaan tarkiibkiina mufiidkoo ku dhex jiraa murakab marka halkaas ku dhex jiraa wa aqalu maa in inta ugu yar oo yataallafu yata'allafu lkalaamu hadalka uu ka koobmo minhu isaga xaggiisa uu iska saarmo waxa ugu yaroo hadalka uu iska kori karo oo uu ka koobnaan karo ismaani weeyaan laba isim sida allaahu rabbunaa oo kale aw amase ficlun wasmun ficil iyo isim ficil iyo isim khalaqa allaahu oo kale ama yacnii maalan yacnii qaama zaydun oo kale waa ficil iyo isim wada jiro ama zaydun qaama tiraadidmarka inta ugu yaruu ka koobi karo waa laba isim ficil iyo isim weyaan xarafka iyo isimka iyagu yacnii jumlo taama ma noqdaan sida qaalibka min almasjidi oo kale jumlo taama ma ahan waxbaa ka maqan laakiin waxaa la soo arooriyaa maalan xaraf iyo isim oo haddana jumla taama ah mufiida ah ah oo maalan waxay yidhaahdaan yaa zaydu oo kale yaa zaydu zaydow yaadu waa xaraf xarfu zaydna waa munaadihiyo isim aw waa xaraf iyo isim bay ayay ka koobantaa jumladaas maca daalika waa mufiid jumla mufiidowa laakiin waxay yidhaahdaan yaadan ayaa waxay ku macnaysan tahay macnaa ficlin bay wadataayo ay adcuu zaydan adcuu zaydan munaadahana meelaha la qarinaayo yani caamilka caamilkiisa caamilka nasbiyey meelaha la qariyo yuu ka mid yahay isaga laftirkiisa yaa zaydu ay adcu zaydan bay ka dhigan tahay kaas marka la dhihi maayo xaraf iyo isim waaye la dhihi maayo waxaa laleeyahay xaraf macno ficil leh iyo isim waaye idan marka waxay la mid tahay ficli isim ficli isimna jumlo jumlo waa keenaan wayna ka koobmaan waaxidulkalaami اlkalaami mihaalu اlأwali muxamedun rasuulu llaahi weeyaan wa mihaalu اhaaniina istaqaama muxamadun waaxid اlkalaami kalaam mufradkiisana kelimatun weeyaan kalaam maxaa mufrad u ah kelimatun kelmad ayaa mufrad u ah kelimaddii laakiin mararka qaar bay macnaa waxay noqotaa alkalaam macna aljumla ay iska noqotaa kalaa inahaa kelimatun kelmaddaas marka waa hadal dheer jumlo dheer iswadato laa ilaaha ila اllahu muxamedun rasuulu اllah kelimat اlikhlaas waayo la leeyahay kelimadii marka laa ilaaha ila اllah jumladaas oo dhan baa kelima laga wada waaxid اlkalaami kelimatun weeyaan wahiya kelimaduna allafdu weeyaan lafdi dhawaaq almowduucu loo dejiyey limacnan mufradin macno mufrada loo dejiyey yacnii macno tarkiib aan loo dejininoo macno mufrada loo dejiyey hal kelimad kelimadu waxaa weeyaan waa lafdi loo dejiyey macno mufrada loo dejiyey wahiya imaa ismun ima smun kelmad waa magac ayay noqon kartaa ow ficlun ama ficil ow xarfun ama xaraf kelima marka la ism bay noqon kartaa sida moxamed oo kale ficil bay noqon kartaa qaamo oo kale xaraf bay noqon kartaa kelmaddii oo sidaasoo kale xaraf ay noqon kartaa xataa wixii markaa lamid wuxuu yidhi marka falismu isimka isim buu kuu sharcayaa kuu macnaynayaa marka falismu isim maa dalla calaa macnan waa wixii macno ku tuso fii nafsihi nafsad ahaantiisa kugu tuso min hayri ishcaarin iyadoon markaa min hayri ishcaarin isagoon yacnii dareensiin la'aan isagoon ku dareensiinin bizamanin zaman isagoon ku dareensiinin isim waxaa la yidhaahdaa maa dalla calaa macnan wixii macno ku tuso fii nafsihi iskiis macno ayuu leeyahay fii nafsihi marka wuxuu ka ixtiraasayaa fii hayrihi marka wax kugu tuso lianna xarafka ayaan iskiis macno kuu tusinno fii hayrihi markuu hayrkii ku dhex jiro macno ku tusaa xaraf laakiin isimku waxaa weeyaan fii nafsihi buu macno u leeyahay min hayri ishcaarin bizamanin isagoon wakhtina ku dareensiinin muxamed marka la yidhaahdo wuxuu ku tusayaa macno ayuu naftiisa u leeyahay macnahaasi waa maxay waa calam waa calam lishakhsin ayb iskiisuu kugu tusay marka muxamed la yidhaahdo ma wakhtiba ku tusayaana wax zamana uu ku tusaayo ma jirto kaamakaaa wa huwa alaaatu anwaacin isimku waa saddex nooc alawalu kan hore maa yufiidu lcumuum wax cumuum faa'iideeyo kal asmaa'i almawsuulati asmaa'da mawsuulada oo kale alladii iyo allatii iyo man iyo maa iyo kale cumuum buu ku tusayaa man haddii la yidhaahdo waa qof kastay ku dhacaysaa maa haddii la yidhaahdo wax walbay ku dhacaysaa alladii haddii la yidhaahda kii marka laleeyahay ku kastay ku dhacaysaa waa asmaa marka cumuum kutusaya waay ayb asmaada mawsuulaadka iyadoo laftirkoodaa nas iyo mushtarag waatii loo qaybi jiray man iyo maa iyo ayu iyo mushtaragay ahaayeen alladii iyo allatiina waa kuwii naska ahaa weyaan ahaanii midka labaad maa yufiidu wax faa'iideeyo alilaaqa ilaaq yacnii wax fara badan buu ku dhacayaa laakiin hal baa loo jeedaa markaas maa yufiidu اliطlaaqa wax iطlaaq faa'iideeyo kan nakirati nakiro oo kale fii siyaaqi اlإhbaat kan nakirati nakiro oo fii siyaaqi اlإhbaati ihbaat siyaaqiisa ku dhex jirto nakirada waa taqaanaan rajul oo kale fii siyaaqi اlihbaat waxaa laga wadaa jumlada waa jumla muhbata ama jumla manfiya inay noqoto labadaa wax kama dhexeeyaan jumladu waa nafyi inuu galo inuuna nafyi gelin nakirada hadday nafyi gasho jumlo oo nafyi ah hadday gasho maa iyo lan iyo kale lan yadkhula albeyta rajulun haddii la yidhaahdo rajul waa nakiro fii siyaaqi nafyi bay gashay oo lan ayaa meesha ku jirto waxay ku dhacaysaa marka cumuumay faa'iidaysaa markaas laakiin nakiradu haddii ay gasho fii siyaaqi اlitbaaq jumla muhbata jumla muhbata haddii ay gasho nakiradu haddii ay jumla muhbata ay gasho ayb jumla muhbata ah ay gasho nacam waxay faa'iideynaysaa markaas itlaaq bay faa'iideynaysaa maxaa ka mida maalan qaama rajulun nin baa kacay qaama rajulun nin baa kacay qaama rajulun jumladaani jumla manfiya miya mase jumla muhbata muhbata rajulna waa nakiro nakirada meeshaa gashay marka waxay keenaysaa ilaaq bay faa'iideynaysaa ilaaqa iyo marka cumuumka waxay ku kala bedelan yihiin waxaan ugu tegi doonaa markaan cumuumka iyo ilaaq ilaaqa mabaaxiftooda marka aan gaarno insha allahu tacaala cumuumka ilaaqa cumuum bedeli ah waayo cumuumka caadigaana cumuum shumuuli ah waa saasay ku kala duwan yihiin oo hadda haddii la yidhaahdo liyaqum rajulun nin ha istaago haddii la yidhaahdo nin un hadduu istaago amarkaas waa dhacay haddii laakiin yacnii waxa ay noqdaan eh, laa yaqum rajulun ama lan yaquum eh, haddii sidaasoo kale laa yaquumu rajulun haddii la yidhaahdo waxaa weeyaan oo amarna eh, nahyina loo jeedo markaas qofna inuuna istaagayni waa marka oo caam ay ahaanayso ahaaliu asmaada nooceeda saddexaad maa yufiidu lkhusuusa wax khusuus faa'iideeyo cumuumna aan keenin ilaaqna aan faa'iideyno khusuus faa'iideynayo kal aclaamta oo kale calamyada oo kale calamka yani asmaada calamka ama qof ha loo bixiyo ama makaan ha loo bixiyo meel maka oo kale waa calam muxamed oo kale waa calam marka kaasoo kale takhsiisuu keenaa wاlficlu ficilkana maa dalla calaa macnan wixii macno ku tuso weeyaan fii nafsihi nafsad ahaantiisa kugu tuso wa ashcara dareensiiyo ku dareensiiyo bihay'atihi hay-adiisa kugu dareensiiyo biaxadi اlasminati اhalaaثati saddexda waqti mid ka midana ku dareensiiyo maadi mudaaric iyo amar wixii iskiis macno u leh waqtina ku dareensiiyo waqtigaa ha noqdo mid laga tegey mid hadda la joogo mid soo socdo kaasna ficil baa la yidhaahdaa ficil waa tacriifkiisa waa taqaanaan wa huwa ficilku imaa maadin maadi weeyaan mid tegey ka fahimo oo kale ow mudaaricun weeyaan ka yafhamu oo kale ow amrun weeyaan ka fham oo kale ifham waalficlu ficilka biaqsaamihi aqsaamtiisa saddexda ah yufiidu liطlaaqa ilaaq buu keenaa falaa cumuuma lahu ficilka asaga cumuum ma laha mabaaxithu lcumuumaan ugu tegi doonaa afcaasha ka mid ma aha yacni cumuumku markuu ka hadlayo yacnii aqwaasha ayaa cumuumku ou galaa afcaasha cumuum ma gala iyada waalxarfu xarafka maa dalla calaa macnan waa wixii macno ku tuso fii hayrihi laakiin kugu tuso aan isaga ku tusaynine fii hayrihi hayrkii markuu ku dhex jiro ku tuso min keligeed macno ma laha laakiin markay meel ku dhex jirta macnays ayay yeelanaysaa wa minhu waxaa ka mid a ah xarafkii al waaw baa ka mida wa ta'tii waawgu wou imaanayaa caaifa wa ta'tii way imaanaysaa waawda caaifatan iyadoo wax isku xirayso iyadoo xarfu cadafo wax isku xirto ayay imaanaysaa fa tufiidu markaa waxay faa'iideynaysaa ishtiraaka almutacaadifayni labada laysku cadfay inay wadaagaan filxukmi xukunka inay wadaagaan jaaa zaydun wa camrun zayd iyo camar maxay wadaagaan waawdaan maxay faa'iidaysay zayd iyo camar inay wadaagaan almajiid imaatinkay wadaagaan <clears throat> khalaqa allaahu asamaawaati waalarda ilaahay wuxuu abuuray ciryaalo iyo dhulkii dhulkiibuu abuuray dhul iyo cirka waawdan marka maxay keentay dhulka iyo cirka labaduba waxay wadaagaan makhluuqnimo in la abuuray iyay wadaagaan oo khalqigaa alle inay yihiin bay wadaagaan ishtiraagay keenaysaa marka walaa taqtadii ma keenayso atartiiba tartiib ma keenayso inay isku xigaan ka dhalan mayso jaa'a zaydun wa camrun marka la yidhaha zayd baa yimid iyo camaraa yimid ma ka dhalanaysa yacnii in camar ou ka sida hadda camar ou hadal hadal ahaan oo uga dambeeyo ma ahan macnaheedu xugun ahaan in uga dambeeyo ma aha waxaa dhici karta hal mar inay isla wada yimaadeen bal camarka gadaal la dhigay inuu soo horreeyaaba dhici karto iyadoo marka ishtiraaq unbay keentaaye ma keenta laakiin tartiib ma faa'iidayso jaa'a zaydun wa camrun marka la yidhaahdo inay soo kala horreeyeen waa suuragal inay isla yimaadeen waa suuragal zayd inuu horreeyaa dhici karto camar inuu horreeyaa dhici karto wahaakada <clears throat> walaa tunaafiihi mana anfise ogow ilaa bidaliilin daliil ma ahani yani waawdan marka lagu leeyaha waawdu waawda waa xarfu cadaf waxay faa'iidaysaa xugunkani layskula cadfay labadoodu inay wadaagaan laakiin ma ma keenayso inay isku xigaan sida loo sheegay inay iskugu xigaan tartiib ma keentou ku yidhi mana diiddo haddaad yacni maaha yacni marka laleeya waawdu tartiib ma keento marka lagu yidhaahdo maaha inaad cagsigeeda aaminto oo tidhaahdid maadaama aynan tartiib keenin waxaa weeyaan tartiibkay anfinaysaa marka oo haddii jaaa zaydun wa camrun haddii la yidhaahdo waawdu ma keenaysaa niri tartiibo zayd iyo camar waxaa dhici karto in yacnii ay hal mar wada yimaadeenba oynan soo kala horeynin haddana laakiin waxaa dhici karto suurtagal noqon karo inay sidaa usoo kala horreeyeenba oo zayd uu soo horreeyey uma camar uu yimid marka waawdaan iyada tartiibna ma kuu ma keenayso ma ma yacnii ma keensanayso mana anfinaysa tartiib oo meeshii tartiibtii ka saari mayso mana dalbanayso ma keensanayso labaduba marka deliilay u baahan yihiin waa in deliil ama qariina khaarijiya oo bannaanka uga baxsan in la helo ee bimutlaq yacni waawdaani tartiibay keentaana in la yidhaahdana ma aha ee meeshii tartiib baa ka maqanna deliilay u baahantay iyada laftirkeeda alfaau maala ilaahay markuu le ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaah oo kale ina asafaa walmarwata waaw baa la iskula cadfo safa iyo marwa safa iyo marwa waxaa dhici karta waawdaani waxaan la yidhi ma makee ma dalbanayso ma keensanayso tartiib mana diidayso inaynan diidaynin waxaa u daliila sacyigu xagguu ka bilowdaana sidaan ilaahay u kala sheegay unbay u kala horeeyaan safaa lagu bilowdaa mar waa la aadaa mar waa saasay u socota nebigana waa kii yidhi abda-u bimaa bada allaahu bihi wixii ilaahay ku bilowdan ku bilaabanaya laakiin daliil kale waa abda-u bimaa bada allaahu bihi waa daliil kale oo faa'iideeyey in safo lagu bilaabayo waa qariino keenayso in halkan marka sidaan aayadda u tilmaantay in loo kala hormarinayo laakiin bimujaradi ilaaya oo kale hadda sidaan ay u qoran tahay ina safa walmarwa waa dhici kartaa in marwana laga bilaabo safa in laga bilaabana waa suurtagal waa deliil marka in loo helo deliilaa la helay in safo laga bilaabo sheega marka laba qof hadday marka mas'alo ku doodaan waawdaani marka midna ule tartiib bay keenaysaa midna ma keenayso waa in daliil la su-aalay noqonaysaa marka oo qariina markaa ay timaado <clears throat> alfaau fadii yaa ka mid a ah xuruuftii wa taatii way imaanaysaa fadii caatifatan iyadoo wax isku cadfaysay wax isku xirtay iyadana fatufiidu waxay faa'iideynaysaa ishtiraaka almutacaadifayni labada laysku cadfay inay wadaagsadaan fi lxukmi xukunka maca tartiibi lala qabo ishtiraagu waawday kala mid tahay xukunka maca tartiibi iyadoo tartiib lala qabo watacqiibina lala qabo iscirbin tartiib maxaa la yidhaha waa kala horeeyaan tacqiibna waa maxay waqti uma dhexeeya waa kan markuu yimid kanaa ka daba yimid jaaa zaydun fa camrun haddii la yidhaahdo labadaba horta majiiga waa wadaagaan imaatinka waxaa kale faadu faa'iidaysay camar inuu ka dembeeyey zayd inuu ka dembeeyey waxaa kale faa'iidaysay wakhti dheer inuunan u dhexaynine kan markuu yimid zayd camar markiiba uu ka daba yimid tacqiibku marka waa saas nacam qur-aankan ilaahay waa ka uu leeyahay yani kalaa lamaa yaqdi maa amarahu falyandur اlinsaanu ilaa طacaamihi annaas aayadda ka horaysa uma amaatahu faabarahu uma amaatahu faaqbarahu ilaahay waa oofsaday qofkii waa dilay fa aqbarahu qabriga u yaalay markaas waa dhintay uma yacni iyadoon taraakhi ilaar aan jirin isla markiiba yani waxaa weeyaan fadaasi marka waxay keenaysaa in tacqiib yani dhimashada waxa ku xigo horeba inay noqoto qofka in la duugo wata'tii waa imaana fadii waa nacam wata'tii waa imaadaa fa'dii way imaanaysaa sababiyatan iyadoo wax sababaynayso fatufiidu tacliila markaa tacliil bay faa'iideynaysaa ayb iyadoo sababiya bay imaanaysaa hadday iyadoo sababiyaati sababiyadu tacliil nawaasibta waata lagu dhex sheego tacliil bay keentaa ama faa'iideysaa wاladiina kafaruu laa yuqضى calayhim fayamuutuu fayamuutuu laa yuqضىa calayhim fayamuutu markaa si ay u dhintaan tacliilaa ku jira allaamu ljaaratu laamtii wax jaraysay walahaa macaanin laamtaa macaani bay leedahay minhaa waxaa ka mida macaanida laamta atacliilu tacliil baa ka mida laamta yani waxaa lagu cileeyaa lahu ay liajlihi yanii alladii markuu ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyay meelo fara badan aad arkayso laamta iyadoo tacliil markaa la gelinayo yaad arkaysaa yaa ayuha naasu cbuduu rabbakum ladii khalaqakum yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun alladii jacala lakum alarda firaashan waasamaaa binaan waanzala min asamaai maaan faahraja bihi min ahamaraati risqan lakum ay liajlikum laamku wuxuu keenayaa marka tacliilka idinka lahaantiinna iyo sababkiinna saa ilaah u yahay watamliiku milkin qofku inuu leeyahay wlibaaxatu tamliik tamalluk alxamdu lilaah ama takhsiis walibaaxatu ibaaxa yani shaygan qofkan yani inuu ibaaxadiina way keentaa laamkuu faa'iideeya calaa aljaara calaadii wax jaraysay walahaa macaanin bay leedahay minhaa macaanida waxaa ka mid ah alwujuub waajibnimo yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum ama yani facalaa yani qofkaa korkiisa calaadu marka waxay faa'iideynaysaa wujuubay keenaysaa aqsaamu lkalaami hadalka qaybihiisa yanqasimu lkalaamu kalaamka wuxuu qaybsamaa bictibaari imkaani wasfihi bictibaari imkaani wasfihi ku sifayntiisa suurtagalnimadeeda fiirinteeda bisidqi lagu sifeeyo run iyo wacadamihi iyo cadamu sidqi ilaa qismayni laba u qaybsamaa khabarin wa inshaa'in khabar iyo inshaa hadalka marka la fiiriyo run iyo been ku sifaynta lagu sifeeyaa marka hadalka la fiiriyo laba u qaybsamaayo khabar iyo inshaa hadda wuxuu soo galay taqsiim oo balaaqa ah hadalku waxaa loo qaybiyaa khabar iyo inshaa markuu leeyahay biictibaari imkaani wasfihi bisidqi wa cadamihi yani hadalka marka laga eego ku suurtagalnimada ay suurtagal ku tahay run iyo been ayaa labadan loo qaybiyaa wuxuu rabaa marka biictibaari imkaani wasfihi bisidqi wacadamihi hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka iyo wilaahi wax aan sidqi iyo run ahayn ma ixtimaalaan soo maa marka taa iyadu yani biictibaari imkaani yani hadalkii kastaa ee lagu sifayn karo run ama been marka la qaybinayaa khabar inshaa loo qaybiya hadal guud ahaantiisa laakiin taqsiimkan hadalka le hadalka rasuulka ha loo qaybiya haddii la doono khabar insha alla loo qaybiyaa laakiin ma ahan yacni man in la leeyahay marka yacnii khabar oo kale marka la qeexayo maa yaxtamilu sidqa walkadib yani waa iskiis marka khabar ahaanta loo fiirinaayo laakiin marka loo fiirinayo khabarkan yaa yidhi marka la fiirinayo khabarkan yaa yidhi hadday alla rasuul dhahaan marka yaxtamilu sidqa walkadib in la yidhaha ma ahan maxaa hadalka alle hadalka rasuulka laa yaxtamilu ila sidqa run buu ixtimaalay habarkan marka ujeedaa marka la qaybina yanqasimu اlkalaamu bاctibaari imkaani wasfihi bisidqi wa ilaa qismayni wa u qaybsamaa khabarin wainshaa falkhabaru khabar maa yumkinu weeyaan waxay suurtagal ku tahay an yuusafa in lagu sifeeyo bisidqi runi walkadibi baan lidaatihi iskii loogu sifeeyo hadalka yacni marka laga fiiriyo runiya been wuxuu <clears throat> qaybsamaa khabar inshaa khabarkii waxaa weeyaan waxay suurtowdo an yuusafa in lagu sifeeyo bisidqi run iyo walkadibi been lidaatihi iskiisa lidaatihi marka uu ku leeyahay marka yacni khabarka si ahaantiisa ujeedaa marka isha laga laabo hadalkan yaa yidhi ha fiirinin hadalkan yaa yidhi ha fiirinin hadal khabar sidiisa muxuu yahay khabar khabar sidiisa waa wixii run la dhihi karo been la dhihi karo ninku markuu intuu hadal sheego maalan wax allaale wixii la dhihi karo waa been waa run khabaraa leedahay wixii waa run iyo waa been aan la dhihi karinna waxaa la yidhahdaa inshaa hadda maalan su-aasha nin baa su-aalku weydiiyey ayna muxamedun aawo muxamedow ku yidhi waa run iyo waa been malagu jawaabi karaa malagu jawaabi kara waa yani istifhaamu istifhaamku inshaa waa marka istifhaamku amarka maalan qum nin baa ku yidhi istaag waa been iyo run midna lama dhihi karo amarka inaad fuliso ama inaad diiddo un waayo laakiin run iyo been waxaanu ma ixtimaalaan amarka idan inshaagu ka mid yahay laakiin nin baa wuxuu ku yidhi ninkii hebel ahay waa dhintay hebel hebel waa dhintay runna waa noqon kartaa beenna waa noqon kartaa soo maa idan haadaa khabarun kaan waa khabar markakaasokhabar marka waa wixii run iyo been lagu sifay karo inshaana waa wixii aan labadaa lagu sifay karin intaas u qaybsama marka ayb laakiin hadalkan marka uu leeyahay tacriifka sheekha waxaa ku jirta falqabaru khabarka maa yumkinu waxay suurtoodo an yuusafa in lagu sifeeyo bisidqi run iyo walkadibi been lidaatihi buu ku daray lidaatihi marka wuxuu rabaa inuu wuxuu uga ixtiraasayaa hadalka alle iyo hadalka rasuulka alle iyo rasuul hadday qiso ka sheekeeyaan sheeke hadday ka sheekeeyaan ma waxaa la leeyahay yaxtamilu sidqa walkadib ma la dhaha hadalka alle hadalka rasuulka maxaa yeelay min jihati yacnii qaa'ilihi min jihati qaa'ilihi oo allay rasuul ah iyounan u ixtimaalaynin ilaa run maana wax kale ma ixtimaalay waa min jihati qaa'ilihi laa min jihati daatihi baa la leeyahay khabarka yarka marka aan fiirinayna khabar ahaan run iyo been waa ixtimaala khabar ahaan laakiin marka la fiirinayo min bictibaari qaa'ilihi marka la fiirinayo khabarku bictibaari qaa'ilihi ka waran haddii lagu yidhaahdo waa kala soocana waxaad leeda qaa'ilku hadduu yahay allay rasuul laa yaxtamilu khabaruhum ila sidq khabarkooda run u ixtimaalaa marka biictibaari qaa'ilihi biictibaari daatihi baa kala duwan biictibaari daatihi khabarka waxuu ixtimaalaa macnaa biictibaari daatihi waxay tahay markaad ka soo tagto yaa yidhi markaa ka soo tagto yaa yidhi hadalkan yaa sheegay xagga iska dhig aniga khabar ahaan warkaan yani war ahaan waa la dhihi markaa biictibaari daatii khabar waxaa leedaha maa yaxtamilu sidqa walkadib laakiin biictibaari qaa'ilihi maya waxaad qaa'ilku hadduu allihii rasuul ay yihiin maa yaxtamilu sidqa walkadib ma jirta marka maxaa yeele waxaan sidqi ahayn ixtimaalay hadalka alleh iyo hadalka rasuulka calayh isalatu salaam fakharaja biqowlina waxaa ku baxay maa yumkinu waxay suurtoodo an yuusafa bisidqi walkadib alinshaa baa ku baxay liannahu maxaa yeele inshaagu laa yumkinu ma suurtoodo fiihi isaga dhexdiisa daalika in run iyo been lagu sifeeyo kuma suurtoodo inshaaga waa miaaline nin hadduu ku yidhahdo hebel ma aragtay waa been iyo run ma lagu sifey karo warkaas fa inna madluulahu maxaa yeele waxa uu tusinayo laysa mukhbaran canhu wax laga warramaayo ma ah aha xataa yumkina si ay u suurtoodo an yuqaala in la yidhaahdo marka anahu sidqun ow kadibun inahu sidqun ow kadib xataa yuqaala intii laga yidhaahdo inahu anahu buu dhigayaa bacda alqowl inadii maksuuradaa laasimi jirtay xataa yuqaala anahu buu dhigaya inahu waala xataa yuqaala ilaa laga yidhaahdo xataa yumkina si ay u suurtoodo an yuqaala in la dhaho inahu sidqun weyan ow kadibun wakharaja biqowlina lidaatihina waxaa ku baxay alkhabaru baa ku baxay khabarka aladii laa yaxtamilu sidqa run aan ixtimaalin aw amase laa yaxtamilu lkadib ama beenba aan ixtimaali karin kaas maxaa yeelay bictibaari lmukhbiri bihi bacdaa hoos dhiganta bictibaari lmukhbiri bihi midka ka warramayo iyadoo la eegayo bictibaari qaa'ilihi midaan anigi aan dhahnayo bictibaari qaa'ilihi iyo bictibaari lmukhbiri bihi waa uun isku midna marka hadalka marka qofka sheegayo la fiiriyo waxaa jira hadal run maahan wax kale aan ixtimaalayni dhinac kale waxaa jira biictibaari qaa'ilihi hadalka marka la fiiriyo hadal been maahan wax kale aan ixtimaalayni kaasoo kale marka yaxtamilu sidqawil kadib ma la dhahayo wadalika maxaa yeele waxau yidhi ana alkhabara khabarku min xayu lmubiri min xayu almukhbiru bihi midka ka warramaaya marka la fiiriyo alaaatu aqsaamin weeyaan khabarka midka ka waramayo sheegaya marka la fiiriya waa saddex qaybood min xayu اlmuhbiru bihi alaaatu aqsaamin weeyaan xayuda waxa ka dambeeya daa'ima waa marfuuc waa yani waxaan ujeedaa waa madmuun min xayu اlmukhbiru bihi haalib waxaa carabka ka ah min xayu اlmukhbiri bihi min xayu اlmukhbiru ayb marka wuxuu yidhi min xayu lmukhbiru bihi alaaau aqsaamin weeyaan alwalu kan hore maa laa yumkinu waxaynan suurtoobin wasfuhu sifayntiisa bilkadibi lagu sifeeyo ka khabari illaahi wa rasuulihi alla rasuul khabarkooda oo kale ahaabiti canhu khabarkaasoo sugnaaday oo nebiga xaggiisa ka sugnaaday khabar aan nebiga xaggiisa ka sugnaanin ka warran marka waaba kaas nebiga kamaba sugnaanin xadiidka mawduuca oo kale hadda waa beenaa la leeyahay haddii marka qof uu yidhaha warseeb baa lagu dhahayaa qaala rasuululahi baaba la yidhi ee hadalka qaala rasuululahi muu nebiga uga ansaxaa marka bimujarad qaala rasuululahi nebiga ugama ansaxa laakiin wixii nebiga ka sugnaado carabkiisa laga haayo kaas run aana wax kale u ixtimaalo ahaanii kan labaad waxaa weyn maa laa yumkinu waxaynan suurtoobinba wasfu in lagu sifeeya bisidqi run kalkhabari ka warramido can lmustaxiili shay mustaxiila ah laga warramay sharcan ow caqlan shay sharci mustaxiil ah yaa laga warramay waa been waxaas maalan waxaa ka mid a nin baa nebinimo sheegtay musaylamat alkadaab oo kale ana rasuulullaahi buu leeyahay haadaa ma la dhahayo yaxtamilu sidqa awilkadib ma la dhahayo laa yaxtamilu sidqa abadan maxaa yeele sharcan waa mustaxiil bacda nebi inuu nebi kala yimi aw caqlan ama caqli ahaan wax mustaxiil shayga caqligu bani aadamka dhammaantood mustaxiil agtooda ka ah hadduu qof sheego oo kaasoo kale marka waxaa laleeyahay bictibaari qaa'ilihi kan sheegaya hadalka kan ku khabraayo marka la fiiriyo da been keliya unbuu kan ku suurtooba oo ixtimaal sidqi ama laha ahaaliu kan saddexaad maa yumkinu waxay suurtoodo an yuusafa bisidqi walkadib run iyo beenba in lagu sifeeyo imaa cala sawaa si isku jin ah ow maca rujxaani axadihima midkood raajixnimadeeda lala qabo ka ikhbaari shaksin qofka warramidiis oo kale can quduumi qaa'ibin mid maqan soo gelitaankiisa oo naxwihi wixii la mida ninkii hebel ayo magaalada ka maqnaay waa yimid runna waa suurtagal beenna waa suurtagal walinshaau ya ma iiqan falwalu midka horeu sheegay ka khabari muddaci risaalati falwaludan xaggee ku dhacay marka sharcanta ile laba taqsiim buu sheegay kalkhabari can ilmustaxiili sharcan ow caqlan falwalu kan horoo sharciga mustaxiilka ku ah ka khabari muddaci risaalati risaalo kan sheegtay oo kale bacda nebiy sal l slam nebiga ka gadaalay ninkii risaalo sheegto de sharcan waa mustaxiil waa been maahane wax kalema ixtimaalo amay suurtoodaan la dhihi maayo waxaa ka mid a maalan musaylamo oo kale iyo raggii kale nebinimada sheegtay yani hadda yani dadka nebinimada sheegta qaadiyaanyadaa ugu badan qaadiyaanyadaa nebinimay nebinimay waxay u sheegeen ay ictiqaadiyeen bacda nebi hulaam mirza axmed alqaadiyaani inuu rasuul yahay la soo bixiyey nebi inuu yahay yay rumeeyeen isaguna waa sheega jiray marka kaasoo kale mustaxiil sharcan wax oo run amay run sheegaan ma laysdhihi karo hadalka runku sheegaa wahaanii kan labaadoo caqliga mustaxiil ka dhigaya kal khabari khabar ka warramid oo kaleo can ijtimaaci naqiidayni laba naqiid ayaa hal mar kulansan diddaan iyo naqiidaan baa jira labada did waa dhici kartaa yacnii labadooda in midkood maqan yahay midkood yacnii labada did waxaa weeyaan waa dhici kartaa labadooda inay maqan yihiin labada inay joogaan waa suurta yacnii labadoo labadooda in labadu ay maqan yihiin waa suurtagal yacni waa ku suurtagal sawaadka iyo bayaadkao kale caddaanta iyo madoobaantu labada waa maqnaan karaan midab kalea joogi kara laba didayna isku yihiin sawaad iyo bayaad cagsi bay isku yihiin laakiin naqiidaanku waxaa weeyaan laba shay aan wada aan wada joogi karin wada maqnaan karinna kalxarakati wasukuun oo kale qofku inuu dhaqaaq dhaqaaqa iyoiyo xasilnaanta qofku ama waa xasilloon yahay oo dhaqaaqayaa maqan markaas ama waa dhaqaaqayaayo sukuun xasilloonidii baa maqan laakiin labadiiba in la kor yeelo ma dhici kartaa laa sukuun walaa xaraka suurtagal maaha labada inay wada joogaan ma suurtagal maaha fii waqtin waaxid soo ma fahmi marka naqiidaan qofkii kulmiyo ama laba naqiid qofkii kulmiyo ama laba naqiid qofka salbiyo oo nafyi ku sameeyo waxaa la yidhaahdaa waa suuf sadaa'iya waa dad yacni waxaa weya hadal oo iska safsado ahoo wax macnaa uu ku socdo aan jirin oo iska yani isaga hadal iska dardara walidaalika shaekhulislaam ibnu taymiya raximahullah markuu ka hadlaa caqiidada wuxuu yidhaahdaa ahlu kalaamka jamacuu bayna anaqiidayn laba naqiid bay kulminayaan mararka qaar ama laba naqiid bay rafcinayaan oo maalan yani laa kada walaa walayani laa daakhila alcaalam walaa khaarija alcaalam bay leeyihin ilaahay bay sifaynayan markaas ina caalamka kuma dhex jiro kama baxsana kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro xarako male sukuun male maxaa soo baxaya marka waayahay naqiidooyinku marka kuwaas kalkhabari can ijtimaaci naqiidayn ninbaa wuxuu laba naqiidaa kulantay habeenkii maalinta waa naqiidaan haddii habeen maqan yahay maalinaa joogto maalin hadday maqan tahan habeen baa jooga habeen iyo maalin hal mar ma wada joogi karaan adduunka ma laga waayi karaa meelaan habeen iyo maalin midna aan ahayn suurtoobi kara ma waa naqiidaan kuwaas sawaadka iyo bayaadkuna biddaan wuxuu yidhi marka falawalu ayb kalxarakati wasukuun oo kale fii caynin waaxidatin hal cayn yani hal in laga sheego waa dhaqaaqe waa xaraka iyo sukuun in laga sheego fii zamanin waaxid hal waqti weliba halkan daqiiqa ninkan waa dhaqaaqaya waana taaganya kaas doo qof ku warrabo oo kale uma baahna deliil iyo wax kale war oo been ah ahaaliu maa yumkinu an yuusafa bisidqi wاlkadib ima cala اsawa aw maca rujxaani axadihima kaihbaari shaksin can quduumi haa'ibin wanaxwihi walinshaau inshaa khabar baan soo sheegnay insha maxaa leeyahay maa laa yumkinu waxaynan suurtoobin an yuusafa in lagu sifeeyo bisidqi run walkadibi been wa minhu inshaha waxaa ka mida alamru baa ka mida amarku waa inshaa wanahyu baa ka mida nahyiga laa tafcal ka qowlihi tacaala wacbudu llaaha walaa tushrikuu bihi shay-a wacbudu llaaha ilaahay caabuda ucbuduu amar inshaa walaa tushrikuu nahyi waa inshaa waqad yakuunu lkalaamu hadalku inuu ahaadaa la arkaa khabaran wa inshaaan khabar iyo inshaa biictibaarayni laba ictibaar marka la eego ka siiqi alcuquudi allafdiyati siiqooyinka cuquudda ee lagu dhawaaqo oo kale milu bictu wa oo kale bictu waan kaa gaday waqabiltu waa aqbalay oo kale bictu khabar ahaanay u samaysantaha biniyada caadiga ahaa khabar laakiin maxaa laga wadaa fa inahaa iyadu bictu marku leeyahay muxuu macno ahaan u jeedaan waxaan iga gado kan markuu qabiltu leeyahayna waxaa weeyaan marka khabar ahaan bay u dhisan tahay laakiin marka waxaa weeyaan macno inshaa ayay leedahay fa inahaa iyadu biictibaari dalaalatiha dalaaladeeda tusitaankeeda marka la eego calaa maa fii nafsi lcaaqidi ninka caaqidka caaqid waxaa leedaha ninka yani caqdiga ku jira ninka caaqidkaa naftiisa waxa ku jira marka la eego khabarun khabar wa biictibaari taratubi alcaqdi caqdiga ka dhalashadiisa marka la eego calayha oo ka dhashana inshaau waa inshaa ka dhalashada caqdiga uu ka dhalanayo marka la fiiriyo waa inshaa naftiisa waxaa ku jira ninkan marka la fiiriyana wuxuu yidhi waxaa weeyaan waa waa khabar waqad yaأti اlkalaamu hadalka inuu yimaado la arkaa bisuurati اlkhabar qaab oo khabar ahaan inuu u yimaado wاlmuraadu bihi اlinshaa ulajeeddada laga leeyahay in inshaa ay tahay wa bilcagsi cagsina waa suuragalo inshaa ahaan inuu u yimaado khabar laga wado lifaa'idatin faa'iida darteed mihaalu lwali kan hore mihaalkiisa waxaa waye qowluhu tacaala kan hore waa maxayna waa khabarun bimacna alinshaa wاlmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata quruu wاlmuطallaqaatu kuwa la sii daayey ee la furay yatarabasna way suganayaan way suganayaan marka la yidhaha waa maxay khabar miya mase waa inshaa waa khabar yatarabasna waa ficil mudaaricoo nuunu niswo ay gashay mabniyun cala sukuun hadda yacni waxaa weya amar ma ah waa ujeedaa amar ma ahan ficil amar ma aha waa ficil amar waaye ficil mudaaric weeyaan marka qaabka uu yacni u dhisan yahay waa qaab khabar laakiin maxaa loo jeedaa macno amaray wadataa oo waxaa laga wadaa walmudallaqaatu kuwa la furay yatarabasna ha sugteen way suganayaan waayani hadal ah yani say dhisan tahay macno ahaan laakiin waa amar ayaga la amraayo ha sugtaana waay khabarun marka waxaa la yidhahdaa khabarun bimacna alamri waay ka khabarun bimacna alamri baa leedahay faqowluhu yatarabasna bisuurati اlkhabr weeyaan ayuu ku yimid wاlmuraadu biha alamru ulajeeddada laga leeyahna waa alamru amar wafaa'iidatu dalika faa'iidada ku jirtaa waa maxay ta'kiidu ficli اlma'muuri bihi midka la amrayaa ficilkiisa adkayntiisa xataa kaannahu sidii isaga oo amrun waaqicun arin dhacay oo kalea laga dhigaya shayga maogtaha marka laga khabro wax dhacay waa maogtaha shaygaanna weli ma dhicin naagaha la furay has yacnii way suganayaan marka la leeyahay jaa wax yacnii ay u diyaargaroobeenoo dhacay oo kalea laga dhigaya nooc marka ta'kiid baa ku jira xataa kaannahu amrun oo kale weeyaan waaqicun dhacay sida isagoo saasoo kale ah yutaxadau canhu laga sheekaysanayo ka sifatin looga sheekaysanayo sifa ahaanoo min sifaati alma'muuri kan la amray sifaadkiisa sifo ka mida oo kale wa miaalu lcagsi cagsiga miaalkiisuna cagsigu waa maxay amar baa soo arooraya macna alkhabar baa loo jeeda ka qowlihi tacaala waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ittabicuu sabiilana walnaxmil khataayaaqu marka wuxuu ka rabaa waqaala aladiina kafaruu waxay dhaheen liladiina aamanuu ay ku dhaheen ittabicuu sabiilana jidkeenna soo raaca walnaxmil khataayaaqu meeshaasu ka rabaa walnaxmil khaطaayaakum faqowluhu walnaxmil bisuurati اlamri laamulamri baa la geliy naxmil waa ficil mudaaric ficilka mudaaric haddii laamulamri la geliyo amaruu isku bedela faqowluhu walnaxmil bisuurati اlamri wاlmuraadu biha alkhabaru weyaan ey wanaxnu naxmilu wanaxnu annagaa naxmilu xambaarayno macnuhu saas waa annagaa na soo raaca annagaa dunuubtiina xambaarayne saas waa walnaxmil laakiin amar ahaan bay u samaysan tahay linaxmil aan xambaarno saasoo kale u dhisan tahay walnaxmil aan xambaaranno macnuhu laakiin waa maxay wanaxnu naxmilu annaga qaadayno saasay ka dhigan tahay marka tanoo kale marka lagu jira waxaa laleeyahay waa waxaa weeyaan waa amrun bimacna alkhabar waa amrun bimacna alkhabar ayb wlmuraadu biha alkhabaru ay wanaxnu naxmiluhu faa'idatu dalika tanziilu shayi shayga in la dejiyo almukhbari canhu shayga laga warramaayo in la dejiyo wa faa'idatu dalika tanziilu shayi almukhbari canhu mansila almafruudi shay la gooyey oo kale in laga dhigo almulsami bihi ee lagu laasimiyey shay yanii laysku laasimiyey oo la faradi la farad la farad yeelay oo la qadaray oo kale in laga dhigo saas wey alxaqiiqatu walmajaaz xaqiiqadii iyo majaazkii si kale marka loo qaybiyo hadalka wuxuu qaybsamaya laba qayboodoo xaqiiqa iyo majaaza loo qaybiyo balaaqiyiinta hadalka labadaasay u qaybeen xaqiiqa iyo majaaz xaqiiqo waxaa la yidhaahdaa sida siduu tilmaami doono allafdu lmustacmalu fii maa wadica lahu erayga macnihii loo dejiyey haddii loo isticmaalo xaqiiqa la yidhahda eraygan macnihii loo dejiyey haddii aan loo isticmaalin oo macno kale loo isticmaalana majaaz maalan erayga asad lafdu asad waxaa loo dejiyey xayawaan muftarif oo gaabada ku nool duurka ku nool xaqiiqadiisu marka waa xayawaan asadku majaas ahaan mar waxaa jira marka macnihii loo dejiyey inta laga tallaabiyo macno kale la siiyo calaaqo darteed oo maalan ninkii shujaaca ahaayoo geesiga ahbaa libaax lagu tilmaamay oo waxaad maalan tiri maanta libaaxaan soo arkay nin libaaxaan arkay libaaxii marka waxaa weeyaan waa majaas majaasah macnihii xayawaannimo waa laga gudbiyey oo xaqiiqada uu ku ahaa macno kalea loo gudbiyey calaaqo ka dhexaysa darteed majaasku marka waa kaas calaaqada marka shaygan yani la gudbinaayo iyo xaqiiqa wixii hore ka dhexeeyo calaaqadu waxay noqon kartaa mushaabaho isu ekaansho iyo inaysan isku ekaanshaba ahayn calaaqadu hadday mushaabaho ay noqoto isticaaraa la yidhaahdaa haddaynan mushaabaho aysan noqoninna waxaa la yidhaha majaaz mursal majaaz mursal calaaqadu hadday tahay mushaabaha isticaarada haddaynan ahayn mushaabaha haddaysan ahaynna majaaz mursala taas marka warku marka xaqiiqiy majaaz baa sidaa loogu qaybiyaa hadalka marka xaqiiqiy majaazaa loo qaybiya markaan leenahay yani waxaa weya taqsiimkan waa sida loo badan yahay ahlucilmi u badan yahay hadalka in xaqiiqiy majaaz loo qaybiya maxaa lagu kala gartaa iyada xaqiiqada majaazka waxaa lagu kala gartaa xaqiiqadu waxaa weeye shayga ugu horeeya oo dihnigaaga usoo degdego xaqiiqada xaqiiqada waxaa lagu gartaa altabaadur ila dihni dihnigaaga wax usoo soo degdegaya markiiba libaaxaan arkay libaax markii la sheegay dihniga maxaa usoo degdegaya xayawaanku ma usoo degdegaya soo majaaskuna markiiba dihniga uma soo degdego baxri hadda haddii la yidhaha albaxru bad haddii la yidhaha dihnigaadu waxaa kuu soo degdegaya baddan ayaa kuu soo degdegaysa majaaz oo ah xaqiiqadii waa wax kuu soo degdega albaxru waxaa laga wadi karaa marka nin caalim ah ibnu cabaas oo kale albaxru baa la dhihi jiray albaxru laakiin adiga dihnigaaga marka yacni badiyan soo mare badan soo maray marka marartu calaa baxrin yani nin caalima in dihnigaaga muu soo degdegaysa ta baddaanba u soo degdegaysa dihnigaaga waxaa kaloo lagu gartaa <clears throat> waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid ah xaqiiqadu tadarib alxaqiiqatu tadaridu wاlmajaazu laa yaarib majaazku iiraad ma sameeyo laakiin xaqiiqadu taarib miaal ninku ninka dheer majaaz ahaan waxaa loo yidhaahdaa naklatun naklatun iyo timiraadkaa lagu shabaha calaaqada waa mushaabaha ayb naklatun in nin lagu sheego liuulihi majaaz macnahan laakiin macna oo mudarida ma noqono oo shay kasta oo dheer naqla ma dhahayaan carabta majaaz ahaan uguma tilmaamo shay kasta oo dheer ay dawiil naklatun ma kacbiraya ee ninka dheer unbay naqla yidhaahdeen derbigan dheer naklatun ma dhahaan carabta majaaz ahaan uma dhahan maxaa yl majaazka shaygii majaaz looga dhigay unba ku koob ayuu ku koobnaadaa laahi ari laakiin xaqiiqadu dawiil markaledawiilkadheer yani duulku wax allaala wixii dheer dawiil waa la dhihi karaa shay allaala shaygii dheer dawiilun dawiilun dawiil waa la dhihi karaa marka halkaan iyaduna waa ku kala duwan yihin xaqiiqadii majaaska waxyaabaha ku kala duwan xaqiiqadii majaaska yaa asala labadooda xaqiiqadaa asala hadday laba qof ay doodaan midna uu yidhaha waxaani waa macnihii majaaska midna uu yidhaahdo macnihii maya xaqiiqadiisiibay shaygan uu ku joogaa ninka xaqiiqada haystaa deliil buu haya ayaa asalkii ku taagan ninkan majaaska keenayaa deliil laga rabaa oo yacni ahlucilmiga waxay isku waafaqeen ana alxaqiiqata hiya alaslu xaqiiqada asala majaasku asal ma aha asaga marka majaasku walidaalika deliilu u baahnaa mar walba shaygan markaad leedahay macnahan maaha macnihiisa xaqiiqada waa ka tegey macno majaas buu aaday maa deliilku baa lagu dhihi karaa deliilkeen waa inaad deliilna keento calaaqana aa keento laba shay oo wax calaaqa aan ka dhexaynin majaas ma isu noqon karaan calaaqana waa in lagaa helo deliilna in lagaa helo xaqiiqadaa mar walba marka asala shareecadu marka taqsiimkaani marka xaqiiqo iyo majaas kalaamka in loo qaybiyo luqada horta in xaqiiqi majaaz waa u qaybsantaa maxaa yeele a'imatu luqa waa soo guuriyeen qur-aanka iyo laakiin sunnada majaas ma laga helaa mase lagama helo waa mas'alo culammada qaar ka mida ay ka doodeen daawuud ibnu caliyin aahiri iyo rag lamida ayaa diiday iyo yacnii culimmadii dambena sheekh maxamed alamiin ishanqiidi kitaab uu alifay majaasku uu diidayo kitaabka i sunnada in majaaz baa ku jirada uu diidaayo laakiin ahlucilmiga shaekhulislaam kitaabuliimaan wuxuu ku yidhaahdaa isaga majaazku waa isdilaax iska cusub oo aan lagu aqoonin qaruntii saddexda ahaydee fadliga badnayd majaaz lama aqoonin buu leeyahay laakiin allahu aclam kitaabkan khalqu afcaali ilcibaadka ee bukhaariga waxaa ku sugan majaasku waa ku jiraa wauna caddaynayaan xadiidkii wuxuu soo qaadanayaa ahaa wa innahu la baxrun nebiga intaa argagax madiine uu ka dhacay ayuu faraskii faras buu ku dhacay faraskiibuu intuu ku orday ayuu meeshii ka war doonay wuu soo laabtay markaasuu yidhi innahu la baxrun faraskan baxar waayo majaas soo maaha marka <clears throat> bukhaari wuu sheegayaa waa majaazow leeyahay tan marka waa laga in salafkii laga heli jiray majaaz ay ku hadayani ah, hadalkooda ku jiray waxaa ku tusaya laftirkeeda markay ka hadlaayaan masaladan xaqiiqay majaaz ma loo qay yanii hal fi lqur'aani majaazun hal fi sunnati majaaz marka laga hadlaya waxay yidhaahdaan culummadu daawuud baa inkiray ankara daawuud ibnu caliyin aahiri majaaz inuu ku jiro qur-aanka iyo sunnada da daawuud baa inkiray dad dad qabi jiray inay jireen meeshaasoo kama cadda marka wailaa haddii kulligood yacnii qowlka daawuud ay qabeen ankara lamaba dheheenba daawuud laakiin khilaaf baa jira sooma marka lagu yidhaahdo daawuud baa wuxuu inkiri jiray qur-aanka iyo sunnada majaaz inuu ku jiro yani waa sugi jireen waa dadka kale marka badaahatan saas waxaa kaloo qolooyinka marka iyagu aan ogolayn waxay leeyihiin majaasku waa la anfi karaa mar haddii la anfin karana aayad baa majaaz ah haddii la yidhaha aayaddan macno majaaz baa ku jira haddii la dhaho ee waana la anfin karaa majaazkii la yidhaha waa la diidi karaa ee aayadda waa la diidi karaa soo maka maka dhalanayso oo maalan nin hadduu hadda ku yidhaahdo ra'aytu asadan libaaxaan arkay nin geesi yar oo ka wado war libaax ma arkine hebelaad aragtay soo hadalkiisa waa la inkiri karaa libaax ma arkin adiga nin baad aragtay baa la dhihi karaa qur-aankii marka majaaz baa ku jira haddii la yidhaha waa la inkiri karaa soo kama imaanaysay dheh maya baa la yidhi meeshaad la aadaysaan maahane khabarka sidii aan khabarka ku soo qaadanay baa la fiirinaya majaazku waa la inkiri karaa marka la leey bictibaari qaa'ilihi waay ama allihii rasuul hadday yidhaahdaan lama inkiri karaabictibaari qaa'ilihi bay joogtaa taunbaa marka ay ku jawaabeen calaa kullin ahlucilmiga luqadana waa laga helaa qur-aanka iyo sunnadana waa ku jiraa laakiin dawaabid buu leeyahayo dawaabidiisu yacnii shaekhulislaam iyo ibnulqayim iyo waa ka hadlaan risaala almadaniya risaale la yihahdo uga hadlaa ilaa yacnii afar daabit camaluu sheegaa waxaa ka mida inuu deliil wato waxaa ka mida yacnii in shaygan waxa macnahan majaaziga inuu carab ka soo arooray macnahan carab ka soo aroorin adiga majaaz ma ka dhigi karti carabtu waa inay majaaz ahaan waxaan u taqaano deliil waa inuu wato ninka xaqiiqada ku taagan deliilkiisa waa inuu jawaab u haayo waxyaabahaasoo marka uu tilmaamo u sheego tarkiibku waa inuu majaasku aqbali karo aduu marka dawaabid noocaas u sheegay aayaadka marka majaasku waxyaaba uunan geli karin inaad jiro uunan ku jirinba yanii shareecada marka la yidhaha kitaabka iyo sunnada majaas waa laga helaa macnaheedu ma aha yacni wax kastaa majaas ha la dhaho oo maalan ilaahay sifaadkiisaa laga hadlayaa markaas wuxuu ku leeyahay marka waa majaaz istawaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa ay calaa majaaz ahaan waa qur-aanka waa kalaamullaahi majaaz waay majaaz waaye maahna deliilaa la rabaa waaanasalki yanii majaazku cinda daruurau imaadaa waa markii shaygan in xaqiiqadiisa lagu xambaaraa aynan aynan yacni suurtagal ahayn yaa majaaskii la sheegan karaa shayga haddii xaqiiqadiisa sideeda loogu dayi karo xaqiiqadaa asala ninkan majaaska sheegayo daliilu u baahan yahay xaqiiqada marka waxaa loo qaybeeya saddex qaybood xaqiiqa sharciya xaqiiqa lugawiya xaqiiqa curfiya saddexdaa loo qaybeeya xaqiiqa lugawiya waxa ay tahay shaygan macnihii luqa ahaan loo dejiyey marka uu joogo waxaa weeyaan xaqiiqa lugawiya xaqiiqa curfiya waxay tahay caadada dadka ayaa naqlisay waxaan macnihii luqada loo yaqaanay bay ka guurisay macno ayagu markaa ay isku yaqaanaan curfigooda ayay u naqliyeen u guuriyeen xaqiiqa curfiyay noqonay taaso maalan kelimatu daabba addaabbatu daabbad luqa ahaan waa maa yadibu cala alardi wixii dhulka ku kutubo dhan daabadu laakiin marka la yidhaha rakibtu daabbatan daabad maxaa marka curfiga maxaa loo yaqaanaa daaba curfiga waxay tahay waa waxaa farlugood laho daabadan yacnii faraska ama dameerka iyo midkaa daaba layd curfiga waxaa kaloo ka mid a ah alqaa'id alqaa'id luqada waxaa lagu yidhaha almakaan almunkhafid meesha hoosaa la leedahay markii marka macnihiisii marka waxay yidhaahdeen markii curfigii baa bedelay oo dadku marka meesha hoosisay ula aadi jireen saxarada iyo kaadida saxaradii iyo kaadidii laftirkeediibaa waaa l saxaradii laftirkeediibaa haa'id loo ay u bixiyeen xaqiiqa curfiya waa taasoo kale sharcigu isaguna xaqiiqa sharciya waxay tahay shaygan luqadeedii macnihii luqada sharcigaa ka raray macno kale u yeelay xaqiiqa sharciya oo maalan salaad oo kale luqada waxaa lagu yidhahdaa adducaa sharcigu laakiin macno u yeelayo aqwaalun wa afcaalun muftataxatun biاltakbiiri wa mukhtatamatu afcaal iyo aqwaal ku bilaabata allahu akbar assalaamu calaykum ku dhamaato sharcigu marka salaadkaas yahay marka hadday salaad soo aroorto fi sharci macnihii luqada maan la aadaynaa mase macnihii sharciga macnaha sharcigaa la aadaya maxaa yeele waxaa laga hadlaayo waa sharci marka soo ma garan weysaqaad oo kalea la sheegay weysaqaad macnihii luqada lala aadi maayo midka sharciga la weysaysanayaayo lala aadaya wahaa kale xaqiiqa lugawiya curfiya sharciyay u kala baxdahaddii sharci laga hadlaayo qur-aankii iyo sunnadii iyo aqwaashii fuqahada xaqiiqada sharciga la baara shaygii maalan luqadii laguma xadaynin sharcigiina xad uma yeelin curfigaa loo celinayo xaqiiqadii curfiga ahayd ayaa loo celinaya majaasku asaga labaa loo qaybiyaa majaaz mursal iyo majaaz isticaaro wixii calaaqadiisu tashbiih tahay majaasku macno xaqiiqaa laga soo tegay macno kalea la aaday limushaabahatin maa haddii mushaabaha ay tahay isticaaray noqonay haddaysan mushaabaha ahayn calaaqaduna majaaz mursala majaazulmursalka waxaa ka mida maalan waxaan ay yidhaahdaan marka tafsiirka la akhrinayo waxay leeyihin maalan dikru waxay ku leeyihin maalan dikru اlcumuum wa iraadat اljuز'i ama dikru yani alkuli wa iraadat اljuز'i dikru اljuز'i wa iraadat اlkuli yacni dikru sabab wa iraadat اlmusabab <clears throat> dikru اlmusabab wa iraadat sabab taqdiimka iyo taakhiirka waxaas o dhan waa majaaz mursal min baabi majaaz mursal maala hal ataaka xadiidu اlghaashiya wujuuhun yowmaidin khaashica wejiyaalo maalinkaasi waa saas waa dullaysan tahay wujuuhun yowmaidin naacima wejiyaalo waa yanii maalinta maalinkaas yanii way nicmaysan tahayoo waa dhaldhalaalaysaa weji baa la sheegay laakiin insaanka intiisa kale ma int inta kale insaanka intiisa kale say noqonay marka ruux hadduu jannada galo wejigiisii waa la sheegay inuu nicmaysan yahay inta kalena baas miyuu ka qabaana maya waxaa weye wejigan baa waxaa la leeyahay iraada waxaa weye dikru اljuز'i wa iraadat اlkulli waa majaaz mursala isticaarada hadday noqonayd makniye iyo tasriixiye iyo takhyiiliye iyo isticaaraadkao dhanna waxaa weeyaan waa waa waxaa weeyaan waa mushaabaha calaaqadii bacdi mararka qaar waxaa dhici karta marka qofka waxaad arkaysaa taqsiimkii wuxuu leeyahay kitaabka iyo sunnada majaaz wax la yidhaha kuma jiro wax majaaz la yidhaha ma jiro ayb haddana waxaad arkaysaa isagoo qur-aankii uu akrinaya waxuu sheegay isticaarow ka hadlaya isticaaradu waa majaaskay ka mid tahay isagoo majaaz ma jira haddaad tiraahdi qur-aanka sunnada majaaz kuma jira qofku yacnii masale haddii laysku khilaafsan yahay macnaha ka dhalanaya iyo asalku hadduu manadaad asal wax ta'siiliso furuucda asalkaas ku jirtana waa ku qasbanaana inaad laasimsato masalada asalkeeda haddaad yani si u qaadato furuucdiina waa inaad dabageliso asalkaas laakiin asalkii waa si furuucdiina waa si kala asalkii wuxuu qarinaa anlaa majaaza fi lqur'aani wasunna furuucda markuu joogana isticaare iyo ka hadlayan siday maxaan isu qabanayan marka taas marka waxay tusaya asalkii baunan fahmin qofka ilaa aduu asalka fahmi lahaa tan si kalau yeeli lahaa walidaalika marka khilaafku wax ah isaga badan yihin ayagu diidaya shanqiidioo kale wuu ka jawaabaya dabcan isaga waxaas nacam laakiin ajuubo takalluf ku jira ayaad arkaysaa oo iska lafdi a ah noqonaysa ayay u badan tahay wayanqasimu lkalaamu kalaamku wuxuu qaybsamaya min xayu اlisticmaalu xagga isticmaalka ilaa xaqiiqatin wamajaaz falxaqiiqatu xaqiiqada hiya lafdu lmustacmal waa lafdiga la isticmaalay fii ma wadica lahu wixii loo dejiyey milu asadin oo kale lilxayawaani اlmuftaris xayawaanka wax ugaarto qabsado faharaja biqowlina waxaa ku baxay fii ma lahu almajaazu baa baxay watanqasimu alxaqiiqatu waxay u qaybsantaha ilaa alaaati aqsaamin lugawiyatin wa sharciyatin wa curfiyatin qaar baa waxay dhahayaan xaqiiqa curfiya wax la yidhaha ma jira waa majaaz iyada laftirkeeda soma fahmi xaqiiqa lugawiyaba haddii laga tago labadan kale sharciyada iyo curfiyada macnihii luqada haddiiba la naqliyo majaaza la aaday bay dhaheen walidaalika mar kutub usuul markaad fiirfiirinayso waxaad arkaysaa xaqiiqa curfiya iyo sharciyadu majaaska qaar ku dhex marka waa iska lafdi markakhilaaf iska lafdi fاluawiyatu luawiyada hiy lafd اlmustacmal waa lafdiga la isticmaalo fii ma wadica lahu wixii loo dejiyey fi luqati luqada loogu dejiyey wixii luqada loogu dejiyey shaygan in loo isticmaalo muctasilada ayagu waxay dhaheen fii masuulixa calayhi waxay dadku ku heshiiyeen macnahay dadka ku heshiiyeen macno aan ahayn shayga haddii loo wareejiyo majaazu marka hadhow marka khilaaf aan faa'iido badan ku dhisnayn baa meeshaas ku jiro luqaadku ayagu mabda'oodu muxuu ahaa mabda'u luqaad tawqiifi miyaayo aadam miyaa ilaahay barayo dadkii marka aadam bay saa uga dhaxleen miya mase wax oo waxaa weeye isdilaaxi waayo oo dadkii meel deganba luqo bay iska abuurtaan ku heshiiyaan wax tiro badan oo yani khilaaf dheeray meeshaa ka gelgeliyen faa'iidadiisuna allahu aclam ay macno badnayn walxaqi faqaraja ya falluqawiyatu hiya lafdu lmustacmalu luqawiyadu waa lafdiga allafdu weyn almustacmalu la isticmaalay fii maa wadica lahu wixii loo dejiyey fi luqati luqa ahaan luqada dhexdeeda loogu dejiyey shaygan wxii luqada loogu dhex dejiyey haddii loo isticmaalo xaqiiqa luqawiya fakharaja biqowlinaa fi luqati waxaa ku baxa alxaqiiqatu sharciyatu walcurfiyatu dadka mubtadicadana badanaa luqada lay ictimaadaan xaqaa'iqdii sharciga waa ka tagaan iimaan ayay ka hadlayaan lafdul marka laga hadlaayo luqada iimaan waxaa lagu yidhaha aliqraar ama atasdiiq sharciga laakiin iimaan waxaa lagu yidhahda ictiqaadun bilqalbi وcamalu biاlarkaani wa yani nutqun biاllisaan yaziidu biطaacati wayanqusu bilmacsiya iimaanka isaga marka wuxuu le aliimaanu huwa tasdiiq luqadii buu ka qabsanay walidaalika camalku iimaan ma aha buu leeyahay nudqigu iimaan ma aha qalbigaas waxaa ku jira bis keliya iimaan murji'adu marka akaru maa tastadillu bihi waxaa weeyaan alluqa wax ugu badanay deliishato luqada ugu badan wahaakada ashaaciradu waa sidoo kale markii la aaday yani waxyaabaha yacnii abyaad shicira iyo intay aadaan bay marka kelimaadkii qur-aanka waxay ku fasirayaan laba shay bay badanaa qur-aanka qur-aanka iyo sunnada markay fasirayaan tafsiirka muctasilada iyo ashaacirada labaa qaalibka ah waxaa qaalibkaa ah luqo maxdiya waxaa kaloo qaalibka ah luqadu muhiimad waa leedahay laakiin xaqaa'iqda sharciga in la fiiriyo waxaa kaloo aad ugu dadaalaan isqilaax ayagu ay degsadeen oo ka koox ahaan iyo firqo ahaan ay u degsadeen baa lagu dabaqaa marka naska kitaabka iyo sunnadii qolo gaara looma dejinin marka adiga qaanuun aad samaysatay inaad ku socodsiisa aan qur-aanka iyo sunnada dadka muqalidiinta xataa fiqiga waa ku arkaysaa taasoo kale maalan ictiqaada u hormaraayo haween weyse ma jebisoo kale u hormartay waxaan ujeedaa haweentu yani weysada waa jebisaa lamsiga lamsigaan ujeeda qofku hadduu haween taabto ajnebiga gacanta ku taabto weysada waajibaysa xadiidka nebiga arkaa marka nebiga sal alla l salam caaisha oo marka dhahayso rasuulkan waayey saan u taataabanaya gacanteeda lugtiisa ku dhacday isagoo marka sujuudsan allahuma innii acuudu biridaaka min sakhadi ka dhahaayo mar kale waxay leedahay nebigaan muctarida ah, oo aan ku gudbanaa hortiisa markaan rabo inaan rabo inuu sujuudo way qanjaruufanaya walbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix faynuusyana guryuhu ma marka isaga wuxuu rabaa barnaamijkiisii madhabkii maalan shaaficinimadiisii ayuu naskan rabaa inuu ku dabaqo markaas wuxuu leeyahay xaailaa suurtagal ahay nebiga in gacanta ugu duubnayd ama iyada inay maro lugta ugu duubnayd nebiga in marada lugta uga duubnayd isaga in maro ku duubnayd waxaa weya barnaamij isaga ka dhaadhacsamay ayuu wuxuu rabaa naskan inuu ku dabaqo naska isaga in la raacay ahayd maxaa yeel nebigu markuu ficilkan samaynayo shaaficiye uma samayni soo ma fahmi asaguna shaafici ma ahayn rasuulka calayh isalaatu wasalaam soo ma fahmi shaafici ma ahayn markaan leenahay waa sax yani maaha shaaficina la liidaayo ma aha laakiin masaladaa tusaale un baan usoo qaateen marka waxaa ka qaaliba taas waa muqalidiinta fiqiga yani taqliidka ku sameeya ee caqiidada iyaduna waxaa weeyaan dadku waxaad arkaysaa qaar badan ashaaciradoo kale nadaama ayagu u degsan toddoba sifo in la rumeeyo kuwa kale yani daahirka laga leexiyo toddobana daahirka lagu dareeyo sifaat lmacaani sifa imaanaysa marka barnaamijkaa loo laabanayaa marka waxaa laleeyahy sifaad sifadaani toddobadii ma tahay maya ta'wiil marka wa kullu nasin owhama tashbiiha awilhu ow fawidhu wa tanziihan qaacido ayagu ay degsadeenay ku dabaqaayeen marka nusuusi ku socodsiinaya waxaas wax jira maaha ee naskani waxay ahayd sida loo fiirinayo si shaamila in loo fiiriyo marka wuxuu yidhi marka imaam axmedna hadal saasoo kale wuxuu yidhi inta badan waxay dadka ku dhumaan luqada mujaradka u badan istawaa cala alcarshi oo kale wakaana carshuhu cala almaa imaamu lbukhaari waxuu soo warinaya istawaa ay calaa wartafaca a'immadii luqadaa laga soo naqlinaya istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin walaa damin muhraaqi gabay qaa'ilkiisa aan la aqoonin iyo yani yay aadayaan oo culimmadii muslimiinta luqawiyiinta waa ka tegaya marwaaweyn kalaam ayaa la joogaa ilaahay kalaamkiisa marka laga hadlaayo waxay aadayaan akhdal nasraani carab ah gabay uu tiri ina alkalaama la fi lfu'aadi iyay la aadayaan halkaasay ka baxaayaan kutubtii naxwada dhan oo ay yani alkalaam huwa lafdu aa ka tegaya kalaamka hadal dhawaaq ma ahan ile wax qalbiga ku jira waa kalaamka marka barnaamij waxaasoo dhan marka luqada keligeed iyo yanii gabay nin yiri iyo keliya in la ictimaada ma aha faharaja fi lugati alxaqiiqatu sharciya walcurfiyatu baa ku baxay mihaalu dalika asalaatu weeyaan faina xaqiiqataha lugawiya xaqiiqadeeda lugawiyada ah waxa ay tahay adducaau fatuxmalu calayhi taasaa lagu xambaaraya fii kalaami ahli luga ahlu luqada kalaamkooda dhexdeeda markay iyagu isla hadlaayaan dadka luqada iyo gabayadii carabtii hore salaad haddaan ku aragno duca waa macnaheeda wlxaqiiqatu sharciyatuna hiya lafdu weeyaan almustacmalu la isticmaala fii ma awdaca lahu wixii loo dejiyey fi sharci fakharaja biqowlina fi sharci alxaqiiqatu allugawiyatu walcurfiyatu baa baxay mihaalu dalika asalaatu faina xaqiiqataha asharciyata waxa ay tahay alaqwaalu walafcaalu almacluumatu aqwaasha iyo afcaasha la yaqaano almuftataxatu biاltakbiiri almukhtatamatu biاltasliimi fatuxmalu waxaa lagu xambaarayaa fii kalaami ahli sharci calaa dalika ahlu sharciga hadalkooda waxaa lagu xambaarayaa tan xaqiiqadan sharciga salaad ha la dukado haddii la yidhaha alle rasuul ay dhahaan hala ducaysto waayo la dhihi maayo ee waxaa la leeyahay salaadan allahu akbar ka bilaabata la salaad marka iyadoo sharci laga hadlaayo ninkii luga aada marka oo macnihii sharciga kelmaddan ay ku ayd ka tago waa la soo celinaya walxaqiiqatu lcurfiyatu walxaqiiqatu alcurfiyatu midda fatuxmalu fii kalaami ahli sharci calaa dalika dadka ahlu sharciga alle yanii dadka ahlu sharciga alle iyo rasuulka iyo fuqahada laftirkooda sharciga ka hadasho hadalkooda waxaa lagu xambaaraya calaa dalika xaqiiqadaas sharciyada waalxaqiiqatu alcurfiyatu hiya lafdu lmustacmalu waa lafdiga la isticmaalay fii mawdica lahu wixii loo dejiyey fi lcurfi loogu dejiyey qaacidada yani qawaacid ulfiqhiya waxaa ka mid a ah caadada iyo curfiga waxbaa lagu dhisaa saad ogtihiin curfiga dadka waxbaa lagu dhisaa curfigaas wax lagu dhisaayo laakiin curfi xaadid oo gadaal ka yimid ma ah curfigii markuu sharciga soo degaayay jiray waxbaa lagu dhisaa yani sharci marka la rabo waxaan ujeedaa waxbaa lagu dhisaa markaan leeyahay waxaa weeyaan qur aankiibaa maalan sunnadii baa wax ka hadashay acaamu biacaami kaylan saas oo kale ama yacni curfigii sharcigii kelima ayaa sharciga ku aroortay kelmaddaas dadkii waagaas joogay curfiga ay u garanayaan maxay tahay ay u isticmaalaan kaasaa lagu xambaara kelmadda marka curfiga marka waxaa weya kalaamullahi wa kalaamu rasuulihi baa curfi lagu macnaynaya marka leeya lagu xambaaraya curfigii markaas jira oo curfi gadaal ka yimid ma aha waxaa ka duwan marka laakiin shaygii sharcigu ou iska idlaaqay luqadiina aan aan lagu xadidin sharcigiina aan lagu xadidin curfigaa loo celinaa maalan safar salaad in lagu gaabiyo safar haddii musaafir leeyahay waxaa safarkii in soonkii qofka laga daayey marka safar luqadana laguma xadidin luqada oo lama dhihin luqada safar waxaa la yidhaahdaa siddeetan kilomitr qawaamiista saas ma ku taala sharcigana ma xadidin alle rasuul ma dhihin intaas waaya safar maxaa la yeelaya marka curfigaa loo celinaya dadka dadka marka waxaan lagula khitaabay horey gadaalba waqti hore waqti dambeba wixii ay safar dihligooda ay u garanayaan safar wixii kalena safar faraja bqowlina fi اlcurfi waxaa ku baxay alxaqiiqaة اlugawiyatu wsharciyatu mihaalu dalika addaabatu faina xaqiiqataha alcurfiya xaqiiqadeeda curfiyada ah faina xaqiiqataha alcurfiyata daat اlarbaci weeyaan mid afarta lugoodle min alxayawaan fatuxmalu caleyhi isagaa lagu xambaarayaa fii kalaami ahli lcurfi ahlicurfiga kalaamkooda wa faa'idatu macrifati alxaqiiqada ahlicurfiga waa dadka meelaha isaga nool oo dadka yani waxaa dhici karta dadkaan inay curfi leeyihiin meel kalena curfi kale u ka jiro kelmadda meeshaan ay dadku u yaqaanaan curfigooda halkan marka la joogo dad baa maalan wax kala gadanaayo oo kale hadal bay isdheheen hadalkan marka curfiga meeshaas la joogo waxay u yaqaanaan baal ayaa hadhow lagu socodsiina lagu xisaabaya waxaa dhici karta isla kelmaddaasi meel kale curf kale inay ka tahay acraafta la yaqaan wafaa'idatu macrifati wafaa'idatu macrifati alxaqiiqati xaqiiqada garashadeeda faa'iidadeeda waxay tahay ilaa alaaati aqsaamin wafaa'idatu macrifati alxaqiiqati ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood an naxmila inaan ku xambaarno kula lafdin lafdi kasta calaa macnaahu lxaqiiqiyi wafaa-idatu macrifatu taqsiimi alxaqiiqati xaqiiqada qaybinteeda ogaanshadeeda faa'iidadeedu waxa ay tahay ilaa alaaati aqsaamin loo qaybiyo an naxmila inaan ku xambaarno kula lafdin lafdi kasto calaa macnaahu xaqiiqiyi macnihiisa xaqiiqiga ah fii mowdici isticmaalihi meesha isticmaalkiisa u yahay haddii luqa la joogo xaqiiqadii luqawiyada ayaan qabsanayna haddii sharci la joogo sharcigu muxuu ka yidhi xaqiiqa sharciya haddii curfi la joogo curfigu muxuu ka yidhi hadba meeshii la joogo fayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa fi isticmaali ahli luqati ahliluqada isticmaalkooda dhexdiisa cala alxaqiiqati اlugawiyati wafi isticmaali sharcina cala alxaqiiqati sharciyati baa lagu xambaarayaa wafi isticmaali ahli اlcurfi ahlicurfigana cala alxaqiiqati اlcurfiyati baa lagu xambaarayaa wabilahi towfiiq sal sl